ka horaydo waa xaraf sida darabtunna oo kale haddaysan ta u ka horrayna sida darabna waa isim hadday nuunu niswadu la xiriirsato isimna sida hunna iyo iyahunnana waa xaraf marka waa in saas ay kugu kala xidhan tahay nuunu tawkiidu weligeed waa xaraf nuunu niswa laakiin marna waxay noqotaa isim oo waa damiir oo xaalatu rafca jooga marna xarafay noqotaa niyaabatlwaawi wowdii naaib noqoshadeeda canidamati dama ay ka naaib noqoto haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlaayey wow oo dama ka naaib calaamaatu rafca waxay ahaayeen afar calaamo midu asalay aheyd oo damaday aheyd saddexda kale waxay ahayn xuruuf waa wow iyo alif iyo hubuutu nuun saddexdaas waa furuuq oo damaday naa'ib ka noqdaan damaday naaib ka noqdaan wowdiga ugu soo horeyda halkan ka gelayna qaala wuxuu uhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi wa ama lwaawu wowda fatakuunu wowdu calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u noqotaa fii mowdicayni laba meeloobayna calaamad ugu noqotaa fii jamci اlmudakeri kii la labeeyey jamciisay calaamad ugu noqotaa jamacii assaalimi nabadgalay wa fil asmaa'i asmaadiina calaamaday ugu noqotaa asmaadii alkhamsati shanta ahayeen wahiya shanta isima lagu sheegaa abuuka aabbaha weeye wa akhuuka walaalkaa weeye waxamuuki gabar yahay dumaashigaa weeye wafuuka afkaaga weeye waduu maalin maal mid u saaxiiba weye wa ama alwaawu wowda fa takuunu wowdu calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa kelimaddu inay rafcisan tahay calaamad lagu garto way wowdu fii mowdicayni laba meeloobayna calaamad ugu noqotaa laba meelood ayay calaamad ugu noqotaa meel saddexaad ma jirto ka bedelo fii jamci lmudakari kii la labeeyey jamciisay calaamad ugu noqotaa jamcii asalimi nabadgalay iyo wa fil asmaai asmaada asmaada alkhamsati oo shanta ah labadaas bisay calaamad ugu noqotaa wowdu laba meelooday rafcada calaamad ugu noqotaa waa jamculmudakari saalim iyo alasmaa alkhamsa labadaas wey labadaas wey wahiya asmaau khamsadu abuuka adiga aabbaha wey wa aquuka walaalka wa xamuuki gabar yahay dumaashiga xamka waa qaraabada zawjka gabadha zawjkeeda zawjkaas qaraabadiisaa leedaha xam marka gabadhaa lagula khidaaba markaas waxaa laleeyahay xamuuki gabar yahay dumaashiga macnaha zawjkaaga qaraabadiisii wey mid ka mida wafuuka afkaaga waduu maalin waa shantaas qaar waa arki doonaa aa ku dara waqtigeedaan arki doona insha allah ma lagu daraa mase laguma darayo qaala maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay takuunu waawu wowdii calaamatan calaamad ay noqotaa calaa rafci lkelimati kelimadda la godideeda kelimaddan in la goday calaamad tusaayay noqotaa kelimaddan in la goday calaamad tusayday noqotaa wowdu fii mawdicayni laba meeloobayna calaamad ku noqotaa laba meelood ayay calaamad ugu noqotaahoo labadaas meelood markii wow lagu arko waxaa la gartaa kelimaddu inay rafcisanta alawalu mawdica ugu horeeyaa jamculmudakari waa mudakerka jamciisa jamaca assaalimu nabad galayoo aan la kasrin ah, jamaca waxaa la yidhahdaa saalim waa jamac mufradkii la nabadgeliyey mufradkii shaqalkiisii iyo xuruuftiisii waa la nabadgeliyey siyaado unbaa lagu dara siyaada lagu dara laqayiri maa jamcu tagsiirka waxaan soo ogaanay mufradkiia laqayiraho la bedela markaasaa jamcu tagsiir laga dhiga kan marka jamcu karsaalin laga dhigayo mufradka laqayiri maa shaqalkiisa xuruuftiisa waa loo nabadgelinay keliya ziyaada lagu dara saasaa loo leeyahay jamcu mudakir saalim asaga magacaana jalin cala alghaalib maha ma ahan ee waa saxiix marka jamcu lmudakari saalim isagaa qeexi doona maxaa loola jeedaa jamcu lmudakari saalim marka la rafcinayo xaalatu rafca uu joogo calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahay waa wow lagu arko wowey walmawdicu haani meesha labaad oo wowdu calaamad ugu noqoto rafcada alasmaa اlkhamsa waa asmaada shanta shanta isim weeye shanta isim waanu shantan hadda soo sheegnay hadeer uu kuu qeexayaa jamcu saalim waxaa la yidhaha wa amaa jamcu lmudakeri mudakerka jamciisa jamaca asaalimu nabadgalay oo cani tagsiiri ka nabadgalay lama tagsiirin tagsiiru ka nabadgalay fa huwa jamacaasu ismun ism weeye ismkaasoo dalla tusay calaa akara wax ka badan min inayni laba mudakera laba mudakera ka badanu tusay saddex mudaker toban mudakera kun mudakera wax laba ka badan mudakerna ahu ku tusa Ah, wax laba ka badan ka laba wax ka badan markay ka bilowdaan saddex ah, ugu yaraan saddexu ku tusa saddexdaasna mucanaf maaha dhadig maaha waa mudaker waa lab fa huwa jamcaasu ismun ism weeye ismkaasoo dalla tusay calaa akara wax min inayni laba mudaker ah biziyaadatin bisababi ziyaadatinuu kugu tusaa hadduu si kale kuu tuso lama yara jamcda ku tusaale waxaa la rabaa tusidda uu ku tusay wax laba ka badan sababta keentay waa inay tahay ziyaado caaqibka laga geliyey biziyaadatin bisababi siyaadatin uu kugu tusaa siyaadadaasoo fii caaqiri ku sugan waxaa leedahay zaydun hadda muxuu ku tusaa zaydun hal soo maahan hal nin oo magciis zayd la yidhaah waxaan rabnaa inuu saddex ama ka badanna tuso wow iyo muunanku daraynaa waxaan leenahay zayduuna hadda inuu saddexna tuso maxaa u sababa wowda iyo nuunta siyaadadaas wey ah. siyaadadaas u sababa mu'minun muxuuna tusaa hal nin oo ilaahay rumaysano mu'minka waxaan rabnaa inuu ugu yaraan saddex ama ka badan tuso wowya nuunaan ku darayna xaalatu rafco mu'minuuna waxaan leenahay kaatibun mid wax qora kaatibun inuuna tusaan rabnaa saddex ka badan kaatibuuna waxaan leenahay qaari'un qaari'uuna saamicun saamicuuna muslimun muslimuuna marka alfaadaasu inayna tusaan wax ka badan laba mudakara sababka keena waa siyaadada aakhirka ka gelinin fa huwa jamc mudakar saalim ismun isway ismkoo dalla tusay calaa akara wax ka badan min irayni laba lab ah biziyaadatin bisababi siyaadatin siyaado seebteedu kugu tusaa siyaadadoodoo fii caaqili ku sugan isimkaasoo ismunta hore ka sifee isimkaasoo saalixun u suubadaa litajriidi in la dhartiro can haadihi siyaadati siyaadada laga dhartiro isimka waxaa la rabaa inta siyaadada laga jaro inuu soo haro lafdi carabiya oo sax aa haduuya hadda mu'minuuna siyaadada ka jar mu'minuun muslimuuna siyaadada ka jar muslimuun qaanid waxaa tidha qaa'imuuna siyaadada ka jar qaa'imun waa lafdi caadi oo la isticmaalo soo maha waa kaasa lafdi la isticmaalo wey waxaa la rabaa siyabada marka laga jaro lafdi la isticmaala inuu soo haro oo mustacmala kaatibuuna siyabada ka jar kaatibun waa lafdi mustacmala marka so uma jeedin lafd isimkaasoo saalixun u subada litajriidi in laga dhartiro can haadihi iyo wa cadfi milihi asagoo kale in la cadfo calayhi isimka lagu cadfo hadda fiiri kaatibu kaatibuuna siyaadada inta ka jarno aan ku cadfaynaa saddex kaatiba meeshaan joogtay markaasaan idhi kaatibuuna inta siyaadada ka jarno aan isku cadfaynaa waxaan leenahay haadaa kaatibun wa kaatibun wa kaatibun muslimuuna inta ka jarno wowdaya nuunta waxaan leenahay jaaa muslimun wa muslimun wa muslimu fiil xuusuu babaacan sadoo kale lagu dul cadfo ah, saa darteeda jamaca dhanba waxaa loo keenay cadafkan in laga kaaftoomo faa'idada jamcu waxayba tahayba cadafka in laga kaaftoomo hadda labaatan muumina kuu timid meeshaad ka dhile jaa muuminu wa muuminu wa muumin maantoo dhan waad ku neef tuuri laheed hal mar ad lahda jaaa muminuuna ah, faa'idada jamcu waa saas ah, laakiin jamca faa'iidadiisa dhamaaba waxay aheedba inuu kaa deeqo waxa weeye isku cadaf la isku cadfayo tirada badan meeshaad labaatan daqiiqa iska dhawaaqile aad hal mar dhawaaqi waxaad leedahay xadara mu'minuun xadara addaalibuun meesha le jaa daalibuun wadaalibuun wadaalib maanta isku cadfi lehe boqol yihiin waxaa leedahay xadara daalibuun ah, xadara addaalibuun marka isimka waa inuu u laba shay siyaadada in laga jaro iyo in asagoo kale lagu dulcado waxaa baxay marka fiiri cishruuna alaaثuuna arbacuuna ilaa tiscuuna kuwaas jamc madkusaalim maaha sababtoo ah cishruun ka jar wawdii nuunta cishruun carabi maahna le ma jiro lafdi carabiya oo la isticmaalo la haa carabiga ka mid maaha cishruun soo ma jeedin ma jiraa lay marka waxaa la leeyahy jacnug saalima laakiin sidii jacnug saalima loo ecraaba oo waxa waya cishruun woowaa lagu rafciya xalatu rafcada yana waa lagu nasbiya yana waa lagu jaraa waa maxay marka dus jacnug saalima waa mulxaq ha mulxaq wey mulxaq wey mulxaqaadu ka mid maxaa yeelay mabale isagu ma laha mufrad oo siyaada inta laga jaro mufrad mustacmalu soo harima marka cishruunaa baxayn kuwa kale laftigooda waa baxayn laakiin meeshay ku baxaaya inaadan gaarin adugu oo hadda haddaan ku yidhaha alaaثuuna ka jar waxaa leedahay alaaثuna soo hartay waana mustacmal maxaa yeel meeshaadan gaarin qofkuna meelusan gaarin ma fahmo laakiin hadda waa lagu taabsina waana ku qanci insha allah soo ma jeedi maalinkaad gaarto shuruudda jamcukusaalima lagu sheega labiyo tobanka labiyo tobankaa lagu miisaama markaasaa lagu leeya war calamna maha sifana maha khalaas halkaasay ku har mideeda kale fiiri alaaثuuna jamca saddexa u yar mogtahay mogtahay jamcukusaali maxaa la rabaa saddex mumin inta isku darto jamc inu soo baxo muminun muminun mumin mu'minuuna saddex iyo saddex iyo saddex isku dar waa meeqa sagaal alaaثuuna sagaal ma la dhihi karaa <laughs> ma la dhihi karo alaaثuuna sagaal saxay noqee khalaas marka maxaa ku tustay ma ahan alaaثun iyo alaaثun iyo alaaثun la isku daray maaha iyado waa lafdi sidaan carabta u dejiday ma ahan lafdi mufrad oo la jamciyey alaaثun oo la jamciyey maaha inaysan ahayn waxaad ku fahmaydaa hadday alaaun oo la jamciyey tahay alaaun iyo alaaun iyo alaaun laysku daraa waa jamac waxaan dhihi lahayn alaaثuuna sagaal arbacuuna maahan arbacun oo la jamciyey maaha maaha hadday ahaa laheed arbacun iyo arbacun iyo arbacun labiyo toban soo maaha waxaan dhihi lahayn arbacuuna labiyo toban mana dhici karto in la yidhah soo maa waa qalad marka lafdigan sidaana loo deji lafdigaanu maaha mufrad male mfradkoodii hmm. maaha kuwa waa alfaad kale naxw miaalkii jamcu korsaalin farixa way farxeen almukhallafuuna kuwii laga gadaalmariyey jihaadka fadhigoodii ay nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa ka hareen ay ku farxeen oo yidhahdeen waa iskala nadantiin idinku naftiinnu khatar ma gelina yidhahdeen farixa waa farxeen almukhallafuuna kuwii la gadaalmariyey oo caniljihaadi laga gadaalmariyey hadda maxalushaahidku waxa weeye almukhalafuuna mufradku wuxuu ahaa siyaadada ka jar mukhallafun mid la gadaal mariyo iyo mid kaloo mukhallaf oo la gadaal mariyo iyo mid kaloo mukhallaf ah isku dar marka kooxdan oo waxa wey mukhalafiinta mukhallafuuna saasay jamc ku noqdeen saasay jamc ku noqdeen farixa ficilmaadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab almukhalafuuna faacilu faacilu farixa marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaawu نيaabaةa can الdma لأnnahu jamcu الmudakri saali ma naba فيi xarف man xaraka wanuun ciwadun can الtanwiini في اsm الmfrad laakiin الraasikuuna dadka ku sugnaadeen fi lcilmi cilmiga minhum min bani israa'iila xaalo ay ka mid yihiin iyo wlmu'minuuna muminiinta laakiin الraasikuuna dadka sugnaadeen fi lcilmi cilmiga ku sugnaadeen minhum min bani israa'iila xaalo ay ka mid yihiin sida cabdullahi bnu salaama iyo wlmuminuuna muminiinta ah, miaal ala keenay jumlo xataa mufiida ma ma dhamaystir mubtada inta la keenay khabarkii xataa la sheegi adiga meesha tafsiir lagugu bari maahe waxaa lagugu baraa naxwe intaanuna kugu filan adiga laakiin iraasikuuna laakiin xarfu istidraakin aad iska leedahay xarfu istidraag mabniyun calaa sukuuni laa maxal lah min alraaq araasikuuna mubtada wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maa naba fiihi xarfun can xaraka wa nuunu ciwadun can itamwiini fi ismi mufrad hadda maxabsheedkanana araasikuna baas way fiiri muxuu ahaa mufradku raasikhun hal midoo sugnaaday iyo wa raasikhun kale wa raasikhun isku dar araasikhuuna waa la isku dar waa la rafciyey caamilka wuxuu ahaa ficil haddana ibtidaa rafcina caamilka rafciya midka hore hoo noqdoodu jamcukusalim rafcisanaan laga hadla caamilka rafciya waa badanyi mar waxaa rafciya hadda almukhalafuuna fariixaa rafciday oo caamil aheed kana ibtidaa ku bilaabashada hadalka lagu bilowda caamil u ah fi lcilmi fii xarfu jarin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab alcilmi ismu majruuru bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljar wاlmajruuru mutacaliqu متعلق متعلق بالراسخون متعلق أما متعلقان أنا في عنا منهم من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل جر بمن والميم علامة جمع ذكور الجار والمجرور متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة وجوبا تقديرها كائنين كائنين راسخين تلقى حالينا وإن اسم مطابقيان ربا ما دام كاسوا جمع طيب كانوا حالة لسوق الدارة جمع كدين كائنين والمؤمنون الواو حرف عطف المؤمنون معطوف على الراسخون والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر صالح ما نظر في حرف من حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد المؤمنون جمع مذكر صالح حيث يضع لك تركنا مؤمن ومؤمن ومؤمن اسكو جمعي والمؤمنون هذا عامل كرفعي ee caamilka rafciyey waxaa lagu cadfay alraasikuuna qaacidada horay adajrumiga ardadii joogta u qaada alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila lbedela bedelka reer marka hadda almuminuuna waxaa ku camal falay alraasixuuna caamilka ku camal falay oo ah ibtidaa'iga bilaabashada warkaas waa la fahmay walow kariha haba naceen almujrimuuna mujrimiinta gaalada haba naceen ee ilaahay xaqa waa sugaa xaqa ilaa waa sugaa mujrim haba kaada hadduu rabe isagu walow kariha almujrimuuna walow kariha alwaawu waawul lxaali aa la yidhaahdaa mبni alى اaت laa maal lah min اإعrاab low xarفu shardin ayri xarفu shardin غayri jaazimin mabniy calى sukuni laa maal lah min اإعrاab lowdu adawaatu shardiga laba loo qaybiya adawaatu shardi jaazime ah oo laba ficil jasmida iyo adawaatu shardi hayru jaazime ah adawaatu shardi jaazime ah oo laba ficil jasmida iyo adawaatu shardi hayri jaazime midaan waxba jasmin ah. ma la fahmi adawaatu shardi maxaa loo qaybiya aduu ma joogto markaan sheegayo maadan joogin aduu ma joogto adawaatu shardiga markaan ka sheekaynayo aduu ma joogto ada marka ya sheeg haddaad joogto maxaa loo qaybiya laba loo qaybiya fiilinkan waa joog laba loo qaybiyaa haye kuwa aan waxba jasmin iyo kuwa laba jasmin wakaasa minkii joogto ninkaan ma joogin isagoo maqan hadda keligiis maaan ardo badan maqan la yaabinin ardo badan maqan ninkan sheega haddeeraan hadda degsiga intaan ku jirna intuu saadan kuwa kala ma so uma jeedo in sha allahu waay ka soco la yaab ma leho sidaan u aqaanaa iyadoo ardadu maqantaa waa arki jiri hmm. marka alwaaw waaw xaalin aad leedahay alwaawu waawlxaalin mabniin cala fatxi laam xalila min acraab low xarfu shardin gayri jaazimin مبني على السكون لا محل له من الاعراب كريه فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب المجرمون فاعل كريه مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم ما مضى فيه حرف من حركة ونون عوض عن التغيير في الاسم المفرد وعلى محل شيء المجرمون المجرمون تعمل بالسالم siyaadada ka jag xagu saaraan mujrimun hal mujrimu gaal mujrimu iyo wa mujrimun isku dar mujrimuuna waa kaasaa haddana caamilka rafciyey caamilka rafciyey waa keriha ficilkaasaa rafciyey sooma jeedin caamilkii waa keriha macmuulkii waa mujrimuuna camalkiina waa wowda mhm. adg mayla joog markaan raa hadda almujrimuun ma joogto haya kariha almujrimuuna caamilkii itaabsiil ii sheeg caamilkii taa caamilka mujrimuuna goday oo ku camal falayaan raba kariha weeyo ficilka maadiya ku camal falay sax aawa macmuulkii lagu camal falay ha almujrimuuna waa waa runtii isimkaana la godo lagu camal falay camalkii aaway camalkii uu camal falay kariha oo ficilkaa camalkii ii sheega wowda waayo calaamatu rafcada miya kaa qarsan wowda waayo ma ninkaa wuu joogay ma maqnayn laakiin hadda qofka saddex shay mid waa ka baxsan karaa moogta ha qofka isagoo jooga hadduu laba qabta cayaar maaha midka kalena haddaba uu ku xeshaa inuu qabta rabi ilaahay ha barakeeyo saasaa la rabaa waaya in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu miatay labaatan sabra ay haddaynu ku jiraan laba boqoloo gaalay ka adkaanayeen ka warka labo ah, kiiba tobana iska celiy <laughs> waase la nasaqay dhe hadda ilahay ima saarin dhe adu hay saarin eh, hadda laba gaalee la raba iska celito ah, toban toban hal iskaga ceshadii waa la nasaq ilaahay baa naxariis badan in yakun minkum cishruuna in yakun minkum haddayna ka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatankoo saabiruuna sabrayaan meeqay ka adkaanayaan yaqlibuu miatayn laba boqole ka adkaana in yakuun in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shard waani jawaabu wajazaa'u mabniyun cala sukuuni laa maxala la min alaxraab yakuun ficlu shardi majzuumun bin adawaatu shardi meeqa loo qaybiyaa labo haye kuwa laba ficil jasmiya ilama socoto aan kuugu celiyo kuma dhihin jawaazim xaa loo qaybiyaa adawaatu shardi xaa loo qaybiyaa labo haye kuwa jaazima iyo kuwa hayru jaazima saas waay way la socotaa kuwa jaazimaahoo laba laba ficil jasmiyo iyo kuwa aan waxbaba jasminba hal ficil xataa ma jasmiyo kuwii aan waxba jasmin jirin lowdaasaba ka mide eh. keliha ma aysan jasmin wax kalena jasmimi kuwii wax jasmi jirayna intaanaaba ka mida ah waana ad qaadatay gacantii hore ardadii joogtay in yakun in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alwalu ficlu shardin waani jawaabhu wajazaahu mabniin calaa sukun la maxal min acraab xarfasaw iraab ma leh caamilna ma gale caamil weligiis ma galo xaraf isagu laakiin caamilna noqda waaba kan haddeeru caamili intaanaba hadda caamila yakun ficlu shardi majzuumun bin wa calaamatu jasmi asukunu wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati alatii tarfacu lisma wa tansibu lkhabara wa tansibu lkhabara minkum min xarfu jarin mabniyu cala sukun la maxalo min acraab wlkaafu damiir mutaصil mabniyn calى dami fi maxali jarin bimin wlmim calaamatu jamci dukuur aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin khabarkiia soo hormaray isimkii yakun waa cishruuna soo socota gadaaluu maray isimkii cishruun yakun waxaan rabaa isimkii yakun yakun ogtahay waa min kaana naaqisa soo ma jeedin waaba intaas inaan sheegnaa laga rabi wahiya mutasarifatu min kaana naaqisati latii tarfacu lisma wa tansibu lkhabara markaasaan waxaan leenahay jaar majruurka minkum aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban jaar majruur hadduu khabar noqdo hadduu xaalo noqdo waajib u xadfay war ma hayda meeqa gooraa jaar majruurku aad adugu aad haydaa oo waajib loo xadfaa hal manaad haydaa waa kee maya sideed gooraa waajib loo xadfaa ee adugu intaad ka taqan hal manaad haydaa hal marna maayo halka mar sheeg waa goorma goormaa waajib loo xadfaa jaanmajuulka meeshuu ku tacalluqayo mutacalaqa jaanmajuulkaan ka hadlayna ma haya ka war haye meeqaa loo xadfaa waajib ad adiga wa ha inta hayd adu halkaan ma hayd haye adun haye waa casharka haddaan ku jirno ka faaid intaa casharka hanta ku jirno labadiisu soo qaado hadduu xaala noqdo miyaanaan hadda darsiga kudhex qaadan bal ilaahay mm, awooddiis bal fiiriya laakiin araasiquuna fi lcilmi minhum wlmu'minuuna dadka gobol wixii soo mara meelay u yaalin wixii kaluu suga midna kii shala soo maray iyo kan maanta soo mara iyo kan berri soo mara waxba u tari maayaan marartu laa adri a la idhaha waa maray waxse kama hayo soo maray waxse kama hayaa la yidhaha soo ma jeedin ee laba casharkaanaad ba ku qaadatay intii kale haddaad halmaantay oo xataa aad halmaantay xuruufulqasamka wowda iyo ta'da meesha ku tacalluqayan waajiba loo xadfaa miyaadan qaadan adugu ha kaas halmaanba laakiin casharkan xataa ma halmaanto kan hadduu fadhida xataa ma halmaamay ya gadaalu ka sii socda allow alle ka soco waay marka jaarmajruur hadda casharkaana ba laba qaadana mogta jaarmajruur xaala dhacay waajiba loo xadfaa mutacalliqiisa jaar majruur oo khabar noqdayn ama khabaru kaana ama khabarulmubtada isku mid waajibaa loo cadfa jaarumajruurku ah, haddii taa u qasam iyo waa u qasam yahayna meesha ku tacalluqa waajibaa loo cadfa saddexaas kali mahay karta makugu imaana subaa soo soco hayo subaa soo soc yana kaa wey waaya bal aan ku celin meeshaan ila fiiriye waa dhexraabka naga kala go-ay in yakun in xarfu shardin jaazimin yجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون لا محل من الإعراب يكون فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جسم السكون وهو متصرف من كان الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واي منكم من حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب والكاف الضمير متصل مبني على الضم في محل جر بمن والميم علامة جمع ذكور الجار والمجرور متعلقان بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنين به آه إلا عشرون جمعه آه ملحقات الجمعة كمده آه وحاترا waa isimkii yakun gadaaluu maray qabarku inuu gadaal maraa la rabay mogta asagaa gadaal maray isimkia gadaal maray cishruuna ismu yakun mu'akharun marfuucun wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun ha dhihin jamc liannahu mulxaqun bijamci lmudakari saalim wanuunci wadainta wini fi ismi mufradi haddaad tidhaahdo waa jariun xaqaabi ism mufrada kanu male <laughs> kanu ism mufrada male حلقة هذا اسم مفرد كانوا ماله كانوا اسم مفرد ماله مالها صابرون صفة عشرون فكان جمع المذكر السالم الشيء كلا ربع عشرون ما عشرون وملحق ايه واكن جمع المذكر صابرون صابرون صفة عشرون وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر صارم ما نبى فيه حرف من الحركة والنون عوض عن التنوين في haye saabiruuna waa sifo waxaan ka sifaynay cishruun soo maqlime caamilka rafciyaan kaa raba haa tartiib u fiirso sifada caamil yaa ah u ma hayo haye sifada yaa u caamila cishruuna u caamila haa haye jazaaka allahu khayr allah yubaarik fiik cishruuna sow mawsuuf maaha kii laga sifaynaayey mawsuufkaas caamilkiisa u caamila qaacidadii aawey alcaamilu fi taaric soo tawaabicii ka mid maahan sifadu yaa tawaabiciisu afar ma ahayn cadaf waxaa ugu horreeya nacti iyo cadaf tawkiid iyo bedel soo ma ahayn yaa marka waxaa taa alcaamilu fi taabici taabican oo cishruun ah caamilka ku camal falaa huwa alcaamilu fi lmatbuuci midka uu raacayo oo cishruun ah caamilka ku camal falaa wey cishruun yaa ku camalfalay yakuna ku camalfale oo isim u ta marka maskaxda in laga shaqaysiiyo maahan <laughs> waa kaa funtoobi haddii ka shaqaysiya baasha waay marka hadda saabiruuna saabiruuna waa jamcu karsaali maxaa yaele seebada laga jari karaa saabirun aan dhihi karna wa saabirun wa saabirun waa isku cadfi karna hmm miyaa la socotaa imaamgaduud adiga ha may la socotaa saabiruuna waxaan rabaa caamilkeedii macmuulkii iyo camalkii inaa taabsiido ishruuna ayr alla kus ishruuna caamilkeediya u caamila oo yakun ah yakun weeye marka caamilkeedi haye amal macmuulkii lagu camal falay aawo waa saabiruuna camal falkiina waa wowda maasha allah allah ku barak waay wa aakharuuna kuwa kale kuwaas kaloo ictarafuu qirteen bidunuubihim dembiyaalkooda wa aakharuuna kuwa kale kuwaas kaloo ictarafuu qirteen bidunuubihim dembiyaalkooda wa aakharuuna alwaaw bixasabi maa qablaha iska waxay ka horeeyaa la fiirinaa qur-aanku suu iskugu xirnaa wa aakharuuna alwaaw bixasabi maa qablaha ama cadifay noqon doontaa ama istinaafay noqon doontaa ee aduu halkaas ka bixi alwaaw bixasabi maa qablaha alaiska yidha inay caadifataan ku malaynaynaa sida uu isaguba u ciraabay laakiin qur-aanka marba haddii meel yar laga soo qaato waa la iska xawilaa xagga lagu xawilaa alwaaw maa qablahaa aakharuuna mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcih wa calaamatu rafcih waa wowda aakharuuna kuwa kale wowda caadifo ka dhig caadifada ka dhig caadifadan aa nooga fuduga aakharuuna waaw xarfu cadfin aakharuuna macduufun calaa maa qablahu oo munaafiquun ah munaafiquunada ka horaydaa la yskaga cadfaaba sidaas wey wa aakharuuna alwaaw xarfu cadfin aakharuuna macduufun cala almunaafiquun wاlmacduufu calى اlmarfuuci marfuucu wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama liannahu jamcu اlmudakari saalim mana fii xarfin an xaraka wanuunu ciwadun can itamwiini fi ismi mufrad ictarafuu ictarafa ficlu maadin mabniyu calى dami litisaanihi biwaawil jamaaca laa maxala min اraab wa waawil jamaacati damiiru mutaصil mabniyu alى mabniyu calى sukuuni fii maxali rafcin faacil wاlأlifu ictarafuu alifaa ka dambeeya wاlأlifu faariqaة bayna waawil mufrad waawil jamaaca bidunuubihim albaa xarfu jari mabniyu calى اkasri laa maxala min اlإcraab dunuubi ism majruur biاlba wacalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bictarafa wlhaaw dunuubihim dunuubi mudaaf wlhaaw damiir mutaصil mabnin cala kasri fii maxali jarin mudaaf ilayh wlmiimu calaamatu jamci dukuur wa aakharuuna way jamcda kusaalimku asluhaa aakharu aakharu wa aakharu wa aakharu kaasaa laisku jamciyey fiiri marka wuxuu ku yidhi fakulu mid kasta oo min almukhallafuuna ka mida wاlraasikuuna ka mida wاlmu'minuuna wاlmujrimuuna wالsaabiruuna waaakharuuna mid kastoo ka mida jamcu mudakerin waa mudakr jamciis jamcu mudakarin jamacaasoo saalimun nabadgalay jamacoo daalun tusaa calaa agara wax ka badan min inayni laba lab ah wax laba ka badan kutusaa wa fiihi waxaana ku sugan siyaadatun siyaado siyaadadoo fii aakhiri aakhirkiisa ahaatay weeye siyaadadu alwaaw wa nunu weeye wa huwa mid kastaaba saalixu waa u suubadaa litajriidi dhartirid min haadihi siyaadati siyaadadan laga dhartiro laga qaawiyo oo u suubadaa alaa tara miyada arki annaka adiga taqul waxaa leeda mukhallafun hal mid oo la gadaal mariyey wa raasiqun hal mid oo sugnaaday wa mu'minun hal mid oo alla rumaysan waa mujrimun hal gaal wa saabirun hal midoo sabra wa aakharu iyo hal mid kale mid kale wa kullu lafdin lafdi kasta hal maruu ku ixraabaa dhammaan wixii aad soo martay miaalu iskugu kaa iraaba wa kullu lafdin ku lafdi kasta ma hal lafdi waxaan ku iraaba dhammaan waxaan ku icraabaa mukhallafuuna raasikuuna mu'minuuna mujrimuuna saabiruuna aakharuuna aan hal mar ku iraaba ku yidhi wa kullu lafdin lafdi kasta oo min alfaad اjumuci ka mida jumuucda lafdiyaalkooda jumuucdii alwaaqicati dhacday fii haadi aayaati aayadaha marfuucun waa la goday wa calaamatu rafci godkii la godidiisa calaamada lagu garana alwaawooda weye niyaabata naa'ibatan xaray naa'ib ka tahay can damati damo wa haadihi nuunu allati nuunta bacd alwaawooda gadaalkeeda ku sugan ciwaddu waxay bedel ka tahay can اtanwiini tanwiinta qaaran tanwiin mufradkoodu lahayn ee waa jaryan cala alhaali baa l maxaa yaele aakharu ma lahayn mufradku marka sida qaalibkaa la iskaga wadaa cani tanwiin inay bedel ka tahay tanwiintoo fii qowlika ku sugan mukhallafoon mid la gadaal iyo waa khawaatu walaalihiis walaalihiis waa raasiqun mu'minun mujrimun saabirun wey aakharu laguma arka asagii iyo waa khawaatu khawaatu kuwii lamidkaa wahuwa wa huwa mukhalafkaasuna alsmu اlmufradu waa isimkii mufradka ahaa anta baaqashadan ka ilaalayna haddee kii horeba lagama bixinin bal kii hore halasoo bisleeyo halkaasaan ku joojayna maxaa yaele kii horean lasoo diyaarin alla subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyna mxamed